sabaxa waxaa nafahay lilahi ilahay maa fi samaawaati samaawaatka waxaa ku sugan ee khalqi ah iyo wamaa fi lardi iyo dhulka dhexdiisa waxaa ku sugan oo khalqi ah wa huwa alle alcasiizu midka qaalibkaa ah weeye alxakiimu ee falsan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo lima maxaybaa taquuluuna u leedihiin maa shay laa tafcaluuna aydaan falayn kabura waxaa weynaaday maqtan cadho xaggeed cinda allahi ilahay agtii waxaa ku weynaaday an taquuluu inaad tidhaahdaan maa shay laa tafcaluuna aydaan falayn ina aladiina kuwa ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay aladiina kuwa yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiilihi jidka jidkiisa dhexdiisa ku dagaalama safan ayagoo saf ah xaal ay yihiin kuwa safsafan kaanahum waaba ayaga oo bunyaanun dhisma ah iyagoo dhis ah dhistaasoo marsuusun yani waxa weeyaan laysdhinac geliyey marsuusun bimacnaa waxa weeyaan laga wadaa ay mutalaasiqun mutaraasin mutasaawil yani waxa weye waa laysku dhadhajiyey wayna siman tahay dhis laysku dhadhajiyey oo siman sideedoo kaleeto ayagoo u safaroo qaabkaa u taagan bay dagaalamaan kuwaasoo kaleeto alla jecel yahay subxana wa tacaala waid waqti ka sheke qaala uu yidhi muusa muuse uu yidhi liqowmi qowmkiisi markuu ku yidhi yaa qowmi qowmkaygiiyo lima maxaybaad tu'duunanii ii dhibaysaan walxaal qad taclamuuna aada ogtihiin tihiin annii anigu rasuulullahi rasuulka ilahi in ah kii lasoo diray in alla soo diray inaan ilaykum idinka uu soo diray falamaa goortii zaaquu ay leexdeen oy ka leexdeen qaadashadii xaqa ayaa azaaqa allahu alle u leexiyey quluubahum quluubtoodii buu leexiyey wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qowmka alfaasiqiina ee ilaahay daacadiisa ka baxay alla ma hanuuniyo waid wakti ka sheekeen qaala uu yidhi ciisa ciise uu yidhi ciisihii ibnu maryama maryam wiilkeeda ahaa yaa bani israa'iila ree bani israa'iilow inii anigu rasuulullahi rasuulka ilaahi baana ilaykum idinka laydin soo diray musaddiqan xaalo aan ahay mid rumaynaya limaa shaygii bayna yadaya hortay ahaa oo min atawraati tawreed ah kitaabka igu horreeya tawreed aha anoo rumaynaya wa mubashiran iyo xaalo aan ahay mid bishaaraynaya birasuulin rasuul baan ku bishaaraynaya rasuulkaasoo ya'tii imaanaya min bacdii gadaashayda imaanaya rasuulkaasoo ismuhu magaciisu axmedu uu axmed yahay falamaa goortii jaaahum uu u yimid ciise markuu reer bani israaiil u yimid bilbayinaati aayadihii cadcaddaa ula yimid qaaluu waxay idhahdeen hada kani sixirun sixir weeye mubiinun oo sixirnimadiisu cadda waman adlamu yaa ka gardaro badan minman cid yaa ka gardaro badan iftaraa abuurtay cala allahi alla korkiisa alkadiba been ku abuurtay wahuwa alxaal huwa isaga yudcaa loo yeedhayo ila lislaami islaamnimo loogu yeedhayo wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmkiiah ma hanuuniyo alaalimiina ee aalimiinta ah yuriiduuna waxay doonayaan liyufiuu inay damiyaanoo baktiyaan nuur allahi ilahay nuurkiisa inay damiyaan biafwaahihim afafkooda inay ku damiyaan wallahu allana mutimu nuurihi nuurkiisa mid dhammaystiraya wey walow kariha haba kahdeen alkaafiruuna gaaladu haba kahdeen huwa alle alladii midka way arsala diray rasuulahu rasuulkiisa diray bilhudaa hanuunka la diray wa diini lxaqi iyo diinta xaqa ah liyuhirahu maxaa loogu siidiyey liyudhira inuu muujiyo oo koraysiiyo darteed hu diinkii cala diini diimaha kale kullihi dhammaantii diimaha kale oo dhan inuu ka kormariyo ayaa loogu sii dhiibay walow kariha haba kahdeen almushrikuuna mushrikiintu haba kahdeen yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey hal adullukum ma idin tusaa calaa tijaaratin ganacsi korkii ma idin tusaa ganacsigaasoo tunji tijaaradaasoo tunjiikum idinka korinaysa min cadaabin cadaab xaggii cadaabkaasoo aliimin waxanuujiya tijaaradii waata tu'minuuna waxaad rumaynaysaan billaahi alle wa rasuulihi iyo rasuulkiisa wa tujaahiduuna waad jihaadaysaan fii sabiili illahi jidka ilahina waad ku jihaadaysaan biamwaalikum xoolihiinna wa anfusikum nafyaalkiinaad ku jihaadaysaan dalikum kiinaasaana khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaadtiin taclamuuna kuwa waxooga wax garanay yakfir wuu dhaafi alle lakum idinka dunuubakum dembiyadiinu idin dhaafaya wayudkilkum wuxuu idin gelinayaa janaatin jannooyin buu idin gelinaya jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaashu ay socdaan wamasaakinana wuu idin gelinaya guryo dayibatan oo wanaagsan qiimo badan oo quruxsan guryahaasoo fii jannaati cadnin nagaadiga iyo waaritaanka jannooyinkooda ku dhex sugan dalika kaas ayaana alfawzu liibaana alcadiimu oo weyn wa ra walakum ra walakum waxaa idiin sugnaaday ukhraa nicmatu nicmo ukhraa oo kale kuwa la soo sheegay nicmo aan ahayn oo kaleetana waad leedihi nicmadaas dambe oo tuxibuunaha aad jeceshiin oo maxay tahay nasrun hiilan wey oo min allahi alla xaggiisa ka ahaada wa fatxun iyo furid qariibun oo dhow furasho dhow oo aad dhul furataan wabashir u bishaarey baa nabiga la sal lay slam almuminiina muminiinta u bishaarey yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo kunuu ahaada ansaar allah alle kuwa u hiiliya noqda kamaa sidii qaala uu yidhi ciisa ciise ciisihii ibnu maryama maryam wiilkeeda ahaa lilxawaariyiina asxaabtiisii sidii ku yidhi oo kaleeto waa dooranayaal xawaariga waa ruuxa dooranaha si goniya ku xiga wey saabida oo min wuxuu ku yidhi man ansaarii yaa ii hiilinaya ilallahi alle xaggii yaa iigu hiilinaya man ansaari yaa ii hiilinaya mutawajihan ilallahi xaalaan xagga alla u jeedo oo diintiisii wado yaa i garab istaagaya ii hiilinaya qaala waxay yidhaahdeen alxawaariyuuna raggii xulka ahaa waxay yidhahdeen asxaabtiisa ahaa naxnu annaga ayaa ansaaruullah hiiliyayaashii ilaahay waa annagu annagaa diin ilaahay usoo soo baxnay oo u hiilinayna fa aamanad way rumaysay daa'ifatun koox oo min banii israa'iila reer bani israa'iili way rumeeyeen wa kafarad way kufriday daa'ifatun kooxna way kufriday oo markaasaa dagaal dhex maray wey labadaa kooxood baa marka loo lagatamay oo laysugu dhacay faayadnaa waan xoojinay alladiina kuwii baanu xoojinay aamanuu rumeeyey calaa caduwihim cadowgooda korkiisaan ka xoojino kooxdii kale ah fa asbaxuu markaasay ahaadeen daahiriina kuwa gacan sarreeya kuwa guulaysta oo sarreeyo muuqday noqdeen kuwii kalena waa qarsoonay wy macna